العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxa weeye sheekhu horta hadal badan buu soo daayey hadalkaasna madaxadaad badan baa maarata ku jira qaar waxa weeye yani annagii wax aanan rumaysnayn oo xoogaa jeclaan lahay in nagu reexreexo oo halkaas maarata aan qiranno waxyaabana waxa weeye arrimo isagoo laftiisu aada uga leexanayo oo ka fogaanayo marka arrimaha uu aada uga fogaanayo waxa weye arrimihii markii horeysa anu hadalkan ku furay ilaa hadda wax jawaaba kaba inaan bixin maa arrimaaan caddeeyey oo adilada u keenay oo imaam dabari hadalkiisa u keenay waxa weeye qof ilaahay u shirig yeelaya horta inuusan imaam u ansixayn oo mushrik yahay oo kaafir yahay qofka mu'minkana inuu amre yahay milladii ibraahim inuu raaco oo aayad qur-aan wey maaa oo salafkii baana saas kusiray millata ibraahim waa ilaahay subxaana wa tacaala baan ku caabudaynaa inaan millada ibraahim raacno oo qof ilaahay u shirig yeelayaana dhawaysan maa qofkaas hadduu rabo laa ilaha illah ha yidhaahdo ahlu kitaabkii waa oranaya laa ilaha illa allahu mana lagu soo dhaweynin oo laa ilaha illa allahdooda looma soo looma qaban kuwo badan oo islaam sheeganayo laa ilaha illahu lahaa oo la gaalaysiiyey oo lala dagaalamay oo millada ibrahim laga raacayna waa jiraan tusaale-aan soo qaadan waxa uu horreeyey waxa weeye qoladii abubakr sidiq waktigiisii radi allahu canhu soo baxday maanici zakaa iyo mutanabiyiintii labaduba laa ilaha illa allah maxamad rasulullah waa oranayay mutanabiyiintu waxa weeye nin bay nimanimo gaadhsiiyeen gaalaa laga dhigay musaylama kadaab iyo qoomkooda waa lala dagaalamay haweenkooda xataa waa la qaybsaday maa marka laa ilaha ila allahu maxamed rasuulullah marka qofku uu yidhaahdo haddii uu naaqidkiina ula wato wax kasoo qaad male maaa murjiana halkaasa looga dhawaanaya murjiaa shirka udoodaysa lama arag murjiaa waxay u doodahayeen qof dambaabay waxay lahaayeen imaankiisa waa kamil qof dambaabay waaye dembi baa laga hadlaya kamil limaan lakin murjia mushrik u doodaysa qof dembi wax ka baxsan la yimid oo shirka akbar la yimid murjia u dooday oo dhahaysa maaragtay eh, shirkigaas akbarka ah ayuu mu'min ku yahay lama hayo maxaa yeele alimaanu billahi baa waxay ahayd an tacbudahu walaa tushrika bi shay-an wacbudullaha walaa tushriku bi shay-an ilahi subxana watacala u leeyay marka laa ilaha illa lah maxamad rasuulullahi iyagoo lahaa qoladii musalima kadaab baa la dagaalamay saxaabadii afdal quruun ahaa silafka sheeganayna waa inaan iyaga ka bilowna ku dagaalno baa la dagaalamay waa la dagaalameen haweenkooda waa qaateen shayaatiinkoda waxba lagama soo qaadin kufaar murtadiina bay ahaayeen oo shayaatiinkaas iyagoo dhahaya gaala ahayen qoladii kaloo kusoo xigtay waxay ahaayeen qoladii maanic intikaati iyaguna sidaas kale ahaayeen zakadii diideen laa ilaha illa maxamad rasul lahi waa salaada ogolaayeen haddana waxa weye zakadii diideen oo shaacirkooda wuxuu yidhi adacnaa rasuula allahi maa kaana beenana fayaa cibaadallahi maali abibakr abubakr maxaa uga jira rasuulka ilahi anagu waa adeecnay waan siin jirnay abubakr maxaa uga jira waa lala dagaalamay waa ogtihiin mawqaca kudusaaka khaalid bin waliid inuu gubay maarata hataa dab uu ku gubay oo taxriiq binaar ku sameeyey ma ilaa kulligood baqdin keliya khaalid inta ka wareegtaan abubakr u keenayeen zakadii maarata oo xoolihii keenayeen malik bin nuweyra sayid binu tamiinu dilay waa ogtiin oo madaxiisi dhardhaar buu ka dhigay dadka maanta raashinka lagu karsaday buu ka dhigay maana murtad baa sakadii buu diday aljafuul baa loo bixiyey xoolihii sakadii loo soo ururiyo kala daaday oo wuxuu yidhi idinkaa u waxaqle maalkiina maxamed waa dhigay marka waa lala dagaalamay waddadii salafka wadda aan hadda naloo jideynayana ma jirto shardigii baana ka maqan macnaha ilahay uu shardiyeeyey fa in taabuu wa aqaamu salaata wa aatu zakata bay leeyihi shuruud wey shuruud dukuul fi lislaam wey hadday ka noqdaan marka hore laga nin odhanaya anugu salaad tukan maayo ma tukan doonana war waa iska islaamtay lama odhanayo nin le anigu waa islaamaya lakin sika ma dhiibi doonaan laga yeeli maayo nin le macnaha anigu waa islaamahaya shirki baana samayn doonaana laga yeeli maayo hadduu laakin islaam saxa ah inta islaamo iyagii u noqdana oo shirkiga u laabto ama sikadiyad u laabto ama salaadiyad u laabtona waad aragteen waddadii salafkii maa haddii inaan arrintaas istidlaal u aqoonna hadee wax laydin daliishado kale ma garanayno arrintaas daliil saxiixa wey oo qisadu waa qiso saabit ah oo saxiixayn ku taalla wey in abubakr sadiq uu la dagaalamay dadkaa saxaabadii odhan ku raacsanaayeen waxaa jiray dadkan ahlulxulul walitixaad hadda waa aad sheegaysay ahlulxuluul walitixaad kitaabka ibnu taymiya firi wuxuu ka qoray akfar min alyahuud wanasara bidla yahuud iyo nasaarada waa ka gaal waa ka gaalnimo badan yihiin bidla fataawaha marka mawduuca rububiyada oo ka hadlaayo majalad talaad inu yaan rajeynaya akri itixaadiya wuxuu ka yiri akfar min alyahuud wanasara bu yidhi man lam yukafir litixaadiyati bu yidhi itixaadiyada aan gaalaysiinin fa huwa yani inuu ka tawaqufo bu yidhi yahuudiya nasaarana waa awlaa bu yidhi maana yahuudiya nasaarada waxay ku gaaloobeen bu yidhi ciise keliya yani nasaarada wuxuu yidhi ciise keliya ilahnima gaarsiiyey itixaadiyona koonkii o dhan ba ilahnima gaarsiiyey oo waxay yidhahen waa allah koonkao dhan ba allah wey nasaarada marka waa akfar min anasara buy haddana shahaadaynka ku dhawaaqaye waa qirayo waa gaalo wuxuu yidhi qofkii xataa ka go'i waayo bu yidhi ma qofkii yidhahda ma aqaan xaalkooda waman iddaca anahu laa yacrifu xaalahum curifa xaalahum xaalkooda la ogeysiinaya hadduu ka sogaan waayo inuu yidhi ulxiqa bihim baa la raacsinaya taxadiisaas ogaan banu cubayd alqadax waa ka hadlay inay gaalo ahaayeen oo waddanka masr laba boqol iyo siddeed sano inay ahayd alaa hayra eh, shariicati alislaam ayuu sheegaya mana waxaa kaloo ugu weynaa dadka ashaafeynka ka hadlaayay oo inutino la kulmay atatax dad waxay ahayn tiro oo mashriqu islami u dhan bay qabsadeen shaafeynkan ku dhawaaqayeen markii dambe taariikhdooda dambe ku dhawaaqahayeen laa ilaha illa allah muxamadan rasuulullah bay oranayeen acmaal badan waa ogolaayeen haddana waxay banaysanayeen dhiigka muslimiinta macnaha oo tawasuc oo dawli ay samaynayeen meel kasta waa ku duulayeen muslimkay leenayeen waxyaaba badanoo muxaramaad ay samaynayeen ibnu taymiya wuxuu yidhi yani albidaaya wanihaaya mujaladka yani eh, afar iyo tobnaad mujaladka yan juska afar iyo tobnaad markuu ka hadlaayo macnaha tataarkaas eh, ibnu kasiir wuxuu yidhi macnaha ibnu taymiya dadkii dhirigeliyay iyadoo laga baqbaqaayo dadka dhashaadana isee loola dagaalamaya wuxuu yidhi haddaad aragtaan ama dhinaca kale kasoo jeedaan wa calaa ra'si musxaf musxaf madax ayuu saaran yahay faqtuluni bu dilaan markii shahaadsiinka macnaha dad badan ku dh qaraamidada baa ka ahayd kuwii kacbada fuqsaday xajar aswadka oo xajiyadii laayay kun iyo toddoba boqol qof ku dilay xajkii xajaraswad fuqsaday gaala loo yaqaanay macnaha muslimiinta dhexda marka shuruudu dukuur markii laga hadlaayana sheikha eh, xasan waxaan rajaynaya wuxuu soo qaatay keliya laa ilaha ila allah qofka hadduu yihahdo waa muslim hayaa caam buuna ka dhigay halkaa waxaa ku jira marka khada weyn baa ku jira oo faaxish oo lagu sidbanayo ku jira oo khadaas waxa weye murjaadii horena ayn ku dhicin baa ku jira khadaas waxa weeye bani aadamku isku mid ma ahan iyagoo gaalo ah bay kala duwan yihin gaalo waxa weeye kuwa laa ilaha illah dhihideeday diidayeen oo inay yidhahdaan bay diidayeen oo waxay u arkayeen inay ilaahyadoodii u caroonayaan ajacala alaalihata ilaha waaxidan waa oran waayeen laa ilaha illah dhan waa qolo nebigaa la kulmay mushriku alcarab weye waxa weeye kuwaas waxaa laga qabanayay hadday ergaa yidhahdaan walow fi xaali xarb halaga istaagaa layi xaalad dagaal xataa hadday tahay halaga istaagaa layi maxaa yeele ninka mushriga ah, ilaahyada badan rumaysnaa hadduu yihahdo ilaahyadii waan ku kufriyey oo ilaah kale ma jiro alla aan ahayn waa daliil maaragtay loo malayn karo inuu ilaahyadii kasoo qancay oo islaam rabo wey maana waa laga istaagi jiray marka usaama ibnu zayd markuu dilayna waa tii laga canaantay nabiga alayhi salatu wasalaam lakin gaal oo dhan ma mushrikol carab keliya ahayen meesha aad ka inxiraafsantihin waana gaaladu waa noocyo badanta ahlu kitaab baa jiro laa ilaha la oranayay laa ilaha ila allah bay oranahayeen maana haddana ilahay wuxuu yidhi qaatilu ladiina laa yu'minuuna billah la dagaalan kuwa alla aan rumaynayn maxay u rumayn waayeen itakaduu axbaarum ruhbaan arbaaba min duni arbaab bay samaysteen baa ilahay axbaar bay caabudeen marka ilahay la dagaalamayo isagoo og inay laa ilaha illa leyin bu yah lala dagaalam kitaab ulum imaam shaafici wuxuu sheegahayaa inay ku jiraan nasaarada kuwa odhanaya laa ilaha illa allah maxamedan rasuulullah waxayna u kastahayaan rasuulullah ila alcarab kuwa wuxuu yidhi ma islaamahayaan ilaa ka yidhahdaan ilaa jamiici alkhalq ilaa jamiici alkhalqi ilaa ay ka yidhahdaan ma islaamahaya idinkan hadda waxay itlaaqaysaan hadduu laa ilaha illa yihahdo kuwaas hadda waa islaamin lahaydeen marka idinka koob ma islaamayaan laa ilaha illah maxamed rasulula iyagoo leh waxay rumaysan yihin baa la ogyahay ilaa jamici alkhalqi maxamed ina iyaga loosoo soo bay rumaysan yihin laga qaban maayo marka wax wey ilaa ay rumeeyaan in iyaga nebiga loo soo diray alayh salatu waxaa jira marka gaalo kaloo ridooday oo laa ilaha illa allah maxamed rasulula iyagoo leh sekadii diiday ama musaylamo rumeeyey ilaa ay kasoo noqdaan musaylama alkadaab oo beeniyaan oo laa ilaha illa maxamed rasululahi ku kaaftamaan nebi dambe oo ka dambeeyana ay inkiraan laga qaban maayo shayaatiinkood sidoo kale waxa wey ilaa iskadi keena lagama qabanayo wallahi law manacuna ciqaalan buy abubakr hadday ii diidaan mar dabar ama xarf ay siin jireen nabiga alayhi salatu salaam laqaataltuhum calaa mancihi wuxuu yidhi cabdiraxmaan binu zayd raxima allahu man abubakr ma kaana afkahu bu ma kaana afkahan badnaaya bu manaa ninka abubakr ah wuxuu yidhi law qaatilana man faraqa bayna salaati wa zakaat waa la dagaalamaya bu wixii kale kii kaadaas marka waxa weeye sekada diiday kale laa ilaha ila allah muxamadan rasuulullah iyagoo oranaya laga yeeli mayn ilaa ay ka keenaan gaalada marka waxa weeye e, noocyadaas marka loo fiirshaa hadalka marka alimaam bagawi uu yidhi baa jira oo caan ah oo fatxulbaarigana ku yaalla markuu sharaxayo umirtu an uqaatil nas xataa yaqulu laa ilaha illah xadiiska abu hurayra oo sharaxaya rajinaya halkaa inay ku taado fatxulbaariga mujaladka labaiy tobnaad ama saddexiy tobnaad meelaha hadalkaas waxa weeye bagawi wuxuu yidhi dadka waa la kala fiirinaya buu yidhi fain kaana kufru aduu fain kaana alkafiru sanawiyan hadduu ahaa kuwa labada ilaah rumaysan yunkiru lixdaaniya alle cibaada in loo waxiido inkiraayo wuxuu yihi laa ilaha illa allah baa loo qabanaya ibnu bacd waa loo qabanaya xataa waa loo qabanaya hata ibnu xajar waa ku diidanya oo wuxuu yidhi xataa yukhtabar bi waa la ikhtibaaraya waa la ikhtibaaraya bi macnaa ibnu xajar marka laa ilaha ila allahu markuu yidhaahdo kansanawiga oo ilaahyada badan labada rumaynaya ama yunkir bilwaxdaaniya buy mana haddii wuxuu yidhi eh, qofkaas uu ahaa buu yidhi kuwa qirsan laa ilaha illa allahu tawxiidka qirsan buy oo sida ahlu kitaabka kale ah waa loo qabanayaa bu yii ilaa ka ilaa maxamed rasulullah yira la qaban maayo yii mana hadalkaas lixbaari waa ku yaallaa ibnu qudaamaha waa ku yaallaa markuu sharaxayo murtadiinta iyo ka hadlaayo yani eh, almuqni ibnu qudaama waa ku yaallaa wuxuu ku yaallaa nayl udar buu ku yaallaa markuu ka hadlaayo ridada ka hadlaayo hadal caam ah wey manaha gaalada in lakala kala saarsaarayo marka mana marka gaaladan ahlu kitaabka ana maxamed rasulullah ilaa yirahda laa ilaha illa ilaaqi qalad wey marka waa ina maxamed rasulullah yirahda murtadiintana wuxuu yidhi fain kaana kufruhu fi juxuudi waajibin oo istibaaxati muxaramin fayuxtaaju an yarjica canmaa ictiqadahu waxaa loo baahanayaa inuu ka toobad keeno wixii uu ku gaaloobay maanaa muqnigu weli wuxuu leeyahay aktar kuwa ridoobay dhan buu yidhi waxay lahaayeen naxnu lmuslimuun wagayruhum alkaafiruun bay dhowranayaan bu oo loo fiirin maayo afkiisa keliya marka waa inuu wuxuu ku gaaloobay maarata uu soo noqo maana marka waxa weeye waxaad ogtihiin idinka oo hadda aydan ka qarsooneyn in lays indhatirana ma fiicna inay jiraan dad soomaali ah oo aan garanayno qaraabadeenni ah oo rumaysan ilaah keyrkiis in la caabudi la baryi karo oo wax tari karo oo sidii mushrikiinta hore u baryi jireen u baryaayo wax u galahaya ninkii diidana bidcu yaqaano waa jiraan ha jiraana waxa waye wax maanta soo baxay oo nin shalay mawxid ahaayo maanta la soo baxayna ma ahan oo la oranayo war ha la hubiyo oo xaggaa laga firiyo ma ahan ee waxa weeye dariiqad soo socotay taariikh dheer weeye oo dadkii hore ka hadleen wey ibnu taymiya ka hadlay kitaabkan iqtidaa siraat mustaqiim kuwa ukalaaya kawaakibka iyo marugaalaay wain kaana haulaai murtadiin bu yii inkastoo kuwa murtadiin yihiin laa tubaaxu dabiixatu bixaale xaalna xalaal kumaanan bay dabiixadu walaakin yajtabiu calaa dabiixati maanicaan laba maanic baa ku kulmay bu fadxulmajidku wuxuu sharaxayaa markuu adabxi likayrillahi ka hadlaya midda hore waxa weeye bu yidhi annahaa dabiixatu murtad nin murtadaa bireeyey waa xoolaha ilahay keyrka loo qalaayo maaragtay eh, haddana ay bismillahi ugu bireenayaan oo wuxuu yidhi xalaal ma aha kama yafcaluhu daa'ifatu min munaasiqi hadihi lumma wain kaana haulaai murtadiin laa tubaaxu dabiixatuhum bixaal marka dad ibnu taymiya waagiisii uu yidhi murtadiin weeye oo xukumay xukunka aa u raadinaysa waa maxay idinka gormee muslimiin gadaal marka ibnu waa xukumay murtadiin salafkii waana raacaynaa eh, nimanka saas oo dhan waa murtadiin waa gaalo waa waxay dhaxleen ka ab ka dariiqad weeye waa la kala dhaxlaa oo waxa weeye qolaba qolada kale imaara jaasadii sii siinaysa waa wax la yaqaano saasa marka waa shirki iyo kufri weeye oo la kala dhaxlayo idinkana waxaa laydinka rabaa mawqifkii salafkii inaad ka taagtaan ibnu taymiya ka taagan ka tagtaan marka xataa qaacidada inay saxta waxa u daliilah markii khawaarij laga hadlaayo ama laydin weydiiyo dadka tagfiirka maxay yihiin waxaad tirahdaan sida cali loogu dhan baa odhaqmaya ad tiraan calaa xukumay mog waa ku raacaysaan maanaa qaacidada marka itlaaqiya kuwii kaleo ay xukumeen saxaabadu oo maaragtay amaaddadii ka dambeeyey oo mushrikiinta ahaa oo gaalaysiyeenna haddaa loo fiirinaa iyaga ma la ohan maayo haddaa loo fiirinaa bal inuu maratay waxa ku kalifay waa maxay xaggan ka fiirina ma aha dadka horaa loo xukumay maanaha salafkii waa xukumay kuwa ilahay khayrka baryahay waa la xukumay kuwa sekada diiday waa lala dagaalamay haddaan maanta aragno kuwa sekadii diido israacdo awood la sheeganay muslimiintuna awood leeyihiin sida abubakr unbaa furan maar waddo kale ma furna la oran maayo kitabkan hadda ufiirinayna hadda kadib aan baarinaa la oran maayo sida khawaarigda islaamka ugu dhiirantihiin ugu leynaysaan mushrikiintana laaya iyagaa ka daran maarta macnaha khawaarijta waxa weeye yani waaba shubhaba ku jirtay macnaha oo hadda magaala mise gaalo maaha waxaa arkaysaa khilaafkaa ka jira cali bin abidalib waa marki hore waa ka aamusay min alkufri farrubi magaala baa la yidhi gaalnimadooda wuxuu yidhi gaalnimay ka carareen oo munaafiqiin baa baa la yidhi wuxuu yidhi almunaafiquun laa yadkuruuna allaha ilaa ilaa qalila maxay yihiin baa lii qoomun asaabatu fi nufun wasamu wasamuu faqaataluna waa dad intu sinooye nala dagaalao la dagaalnay uga amr inkastoo ibnu tamiya warinaya riwaayad uu ku gaalaysiiyey waagii dambe oo arrinta u caddaatay maanaa inay gaalo yihiin macnaha cali oo ibnu tamiya saasu leeyay markuu ka hadlayay tataarkii buuna soo qaatay maas macnaha iyadoo aan laisku idlaaqin karin oo laga yaaba mid macnaha yani isku mid ayaan ahayn mid xujadii loo sheegay wax loo caddeeyey oo soo noqon waayey iyo mid maaragtay inta loo sheegay soo noqday waxaas o dhan waxa weye waa arrin gaar gaar oo firo baahan laakiin waxaan idin sheegaynaa selafkii ummadihii ay horey usoo gaalaysiiyeen oo takfiiriin ku xukumeen oo aan ognahay inay socoto hadda raafidada wuxuu yidhi muslimiya lama cuni karo hilibkooda lagamana gursan karo raafidana waxay bilaabatay qarniga labaad bay ahayd zayd binu maaragtay xuseen eh, eh, markii zayd binu cali binu xuseen zamankii markuu dawladdii islaamka khilaafay oo hishaam bin cabdilmalik nimankii ka baxay weye macnaha saddex abubakar cumar macnaha eh, ka dalbeen waa ka diiday markaasay diideen wuxuu yidhi rafatumuni way diideen raafida saasay ugu baxeen ibnu taymiya waagiis inuu qarnigii sideedaad wuxuu lahaa nimankaas sidibkooda lama cuni karo raafida akdabu khalqi illah wey sharu min alkhawaarij bay khawaarij waa ka daran yihiin raafidada hadda waa joogaan iyo cali baryahay hadda joogaan kuwa cali hadda u yeeranaysa hadda kuwaas ma waxaan leenahay intifaacu lmawaanic baan ufiirinayn hadda waa khalad maas macnaha khalad intifaacu lmawaanic iyo tawafur shuruud waa ninka islaamkiisu ansaxay wey taasaas u macnaha sida ibnu taymiya uu yiri yani man sabata iimaanuhu biyaqiinin lam yazal iimaanuhu bishaki lakin nin islaamkii ba aan arkin ba waxarsan islaamsan maa muxuu ku islaamay marka islaamku waa maxay hadii la yihahdo waa shirki la-aan uxudullahi walaa tushriku bihi wey kana shirki buu arkayba islaamku la yaabanya war bidcada nagala tag buu ku leeyahy islaamkiina weeye maaraf maa islaamkii wuxuu leeyay bidcada nagala tag adigana waxaa leedahay waa muslim laakin waxaan fiirinaya mar ninkii gaalaysiiyey baa dambi u haysta ma marka arrintaas waxa weye horta ictidaa xaggiina waa ka dhaca waxa weeye mushriga iyo qofka mushrigii gaalaysiiyey baa waxaad fogeyseen qofka mushriga gaalaysiiyey arrin aada loola yaabo wey maaraf maanaa hata ikhlaas lama oran karo waa arrin hawaa hawaa wey qof macnaha ilahay u sharig yeelay shirkiga aayadii ilahay ka hadleen oo jannada laga xarimay oo la yidhi maaragtay naartu khaalid ku yahay oo camalkiisa u waa bira ilahay yidhi nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam isagoo shahaasayn ku qirahaya oo dad kale ugu yeerahayay laa ilaha illah maxamed rasulla isaguna baray ilahay wuxuu yidhi ah la in ashragta isagoo muslima saas lele oo nebi ah la in ashragta layaxbadanna camaluka bale ummadaana waxaa leedihin iyagoo shirki samaynaya la dhaaf lama gaalaysiinayo marka nebigaa khasaari lahaa hadduu shirki samayn lahaa maa lain ashragta layaxbadana camalkada nimankii saxaabada ayoo ah islaamay oo shirkiga ka baxay oo nebi raacay alayhi salaatu salaam ilaahay wuxuu yidhi bal iska dayaha shirki samaysaane eh? waman yatawallahu minkum fa inahu minhu kiini ka weli yeesha gaalada xigtada ood jeclaada waa lala mid baa la yimaa waana ashaadinaya shahaatiinkan idin badbaadinaye waa iska weli yeelan kartaan ma loogan karaa aayaddii baa la khilaafaya marka macna qofka salafiga horta waa inuu aayadaha marka hore meel soo dhigo intuusa aqwaasha fiirin aqwaashii un haddaan dhex galno annagoo aayadihii barbar marnay mart manaha aqwaasha xataa la fahmi maayo mart manaha lama fahmayo waa in gaalada mushrikiinta laga beri noqdo oo la gaalaysiiyo oo cadaawad loo muujiyo mart manaha sida ilaahi subxana watacaala yiri ibraahim markii laga hadlayay wabada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaa abadan xata tu'minuu billahi waxda marka shuruuda islam maxaa lagu soo galaa oo badanaa ka hadashaan waxaad tirahdaan laa ilaha illa allah hal jaanib baa ka hadashay markaas al awsan diidi jiray laa ilaha illa allah baa sheegaysa laakin hadda waxaa lahayaa dad laa ilaha illa maxamad rasulullah la quruun hore gaaloobay kala dhaxlaya gaalnimadii baa la hayaa kuwaasaa lahayaa ma hadda islaaminayna waa inaan war islamka shaan ma ahare aabbiyaashiina waa lunsanaya aabbiyaal baan kasoo gaarnay nabi ibrahim markay ku yidhahdeen arrintan aabbiyaal baan kasoo gaarnay wuxuu yidhi laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaalin mubiin taasaa idin furan bilow ibrahim hadii la raacayo waa inaan saas la yidhahdo war idinkii aabiyaalba waa lunsaneydeno shirki baa ku jirtaane islaam oo toobad keena in la yidhahdo wey maana naseexaduna waa sidaas ikhlaaskuna waa sidaas shubahaadka marka sheikhu uu soo qaatay oo arrintaa uu ugu banaynayo midda ahayd horta alimaanu qowlan wa camal u niya inaa hadda idinkuna baraysaan ma aha waa arrin annagu aan isbarno naqaan wey maas maana hadalkii alimaam eh, alimaam shaafici aan soo qaadanayna yani idinku iskama lihidiina waa noo dhexeeya maas maana waa hadal marata yani caam oo salafkii waa yiri waana ku raacsana inuu iimaanku yahay niyo iyo qalbi marata yani camal iyo qowl inuu yahay israacsan inuu yahay waa wax wada ognahay maras maana adiladeena waa garanayna hadda haddaan damacnaa taxnana waktigaa nooga dhamaanayo waa arrin ayaan ku raacsannahay laakiin meesha idinka qaladka ah, idinkaga haysana waxa weeye laa ilaha ila allahu mujarad ah oo qofkii shirki samaynaya waa u ansaxday aad leedihiin waa u jirta aad leedihiin cid aa uga ma ujirto jirto maanaa mana keeni kartaan daliil nin salafkii oo yidhi ninka mushriga ah hadduu afka ka laa ilaha ila allah waa muslim keena maana sidoo kale qofka mushriga ah oo ilaahay keyrka caabudahayo baryaaya haddii maaragtay waa mu'min oo aamana billahi allah buu rumeeyey keena arrimahana waan ka hadlayna arrimaha waaweyn mar macnaha daliilna uma haystaa waa ka lexleexanaysaa maa an tu'minu billahi sida dabari ku fasiraa u rumaysana ninka waxaan shardi u taagna hadduu ilahay hayrka caabudaayo baryaayo ama ilahay hayrkii maarata raacsan yahay daaguud shardiga aan u taaganahay waxa weeye xataa yuuminuu billahi waxdahu xataa yuwaxiduuhu wayufriduuhu bilcibaada shardigaasa u taagan hadday millata ibraahim tahayna noo sheego nagu raaca hadday millata ibraahim khilaafsan tahay oo khawaarij ay tahayna sheega maarata macana cid idinkaga horraysana sheega oo selafka kasoo qaata macana mushrikiin qof u dooday iyo mushrikiin qof beri yeelay maarata macana tan kale sidaa marka hore idin sheegay waxaa la isku qaldaa saddex arrimood nin islaamkiisa ansaxay oo muslimay oo shirki ka toobad keenay laakiin gaalnimo ku hadlay iyo nin waxa weeye gaalnimo ku dhacay inta marka hore islaamay gaalnimo ku dhacay iyo nin gaalnimo keliya la yimidba oo gaalnimo soo gaaray oo islaamka hadda loogu yeerayo kala saara arrimahaas marka kala saara ninkan waxa weeye aan islaamka iyo tawxiidkaba arkin magaca islaam meesha ka siiseen baa laydinka rabaa maa ilaa islaamkiga waxaa la yidhi waa shirki la-aan waa xaniifiya la yidhi ilahay loo leexdo albaru al llahi wlcraad an kuli ma siwahu bu ku fasira manaha alimaam ibn qayim aljawziya ibn taymiana wuxuu yihi kitaab alcabudiya maru ka hadlayay falqalbi in lam yakun xaniifan kana mushrikan qalbiga aan xaniif ahayn waa mushrik manaa qalbiga aan xaniif ahayn oo alli keliya aan ku xidhnayn kaana mushrikan iyo mushrik buu noqonaya marka nin islaamkii zaahirka ahaa wuxuu ku ansaxayaa waa tawxiid waa wax la isku raacsan yahay ilahay baana shardigaa qoray fain taabu ba lay mufasiriintu waa ku fasireen haddaan anaga ku qaldannahay oon eh, toobad ninkii aan ka toobad keenin shirkigii oo shirkigii aabbayaal uu kasoo gaaray iska haysta hadduu muslim ahaan karo idinkaa ka raba selafka meesha ka keenteen maa shubahaadkan oo dhanna waxa weye waa jiraan wax ma ahana maarata radin kara arrintaa ilaa arrimaa qur-aan weye waa siiradii ambiyadii iyo taariikhdii nebi maxamed lama iyo nin saxaabiya oo la yiri isagu shirkigu wadan jiray suufiyadii saxaabada kamid yahay ma la arkaayo la arki maayo weligaa haddaad taarikhda barti hal nin oo mushriga maarata maana badana waxaa soo qaadataa nebi maxamed alayh salatu slam qofki la ilaah la yaro waa aqbali jira waa run oo laa ilaha illa allahuda shirkiga way usoo tegi jireen markii hore ugu yeeray laa ilaha illa allahu bay waxay lahaayeen a inaa la taariku aalihatina ma ilaahyadan ka tegeynaa bay lahay waxay garanayeen laa ilaha illa lahu in looga tegaayo asnaamta iyo waxa la caabudo o dhan looga tegaa garanayo marka ninka saas a markuu laa ilaha illa lahu yihahdo hadda imtixaan kale uma baahnaba waa islaamayba waa soo raaxay nabiga alayh salatu salaam marka sida taa oo xustaan waxa kaloo xustaan oo dadka u sheegtaan oo ha ka qarinina waxaad u sheegtaan nebi maxamed inuusan mushrig wadan jirin oo la tukan jirin oo aan la arag mid ilaahay kayrkii baryaayo laleeyahay waa saxaabiga oo suufiga ah ama waa saxaabiga daaquudka raacsan weligeed la arki maayo marka macnaha indhaha iska tirinino marka manaha waxaa jira macnaha ikhlaas diinta waxa weeye waa diin ilahay ilahay subxana watacaala manhajkiisii weye marka mana ilahayna wuxuu ugu talagalay inuu kala saaro khabiidkii dayibka liyamiiz allahu khabiisa min atayibi waa maqaasidu shareeca ka mid ah. mushrikiin iyo mu'miniin loo kala baxaa la doonaya marka macnaha mushrikiin iyo mu'miniin baa dadku kala bixi jireen wailaa samuuda akhaahum saalixan an icbudu llaha fa idaa hum fariiqaani yaktasimuun laba fariiq baa la noqon jiray kuwale maratay ilahay geyrkaan caabudayna iyo kuwale maratay lama caabudi karo labadaasa loo kala bixi jira macnaha haddana waxa weye haddaad salafiyiintihiin waxaa loo baahan yahay wado aan wadada ahayn inaa laydinka maqla idinku sheegay oo mushrik u dhoodaayo muwaxidiin la dagaalamayo waxaas waxa weye marka waa waa khatamar shubahaadka marka waxaa ugu horeeya masalan shuruudda waan ka hadlay xukunka soomaalida waxaad umalaysa inaa ka leexday kama leexan soomaalida waxaan idin waa la kala saarhayaa dadka la iskuma qabanayo idinka xataa waa rumaysantihiin fardiga gaalnimadis inaa dadka loo qaadi karin dawladdu hadday gaalo noqoto afraadii o dhan mana wada noqonayso marka macana maka hadda waxaa la yidhahda daaru kufri baa ahayd waagi nabiga kusoo baxay alayhi salatu wasalaam haddana ninkii dadka uu khayr ka badnaa baa joogay dhexdeeda maana nebigii baa joogay alayhi salatu wasalaam daartuna daaru kufri bay ahayd markii madiina nabigu tegay alayhi salatu wasalaam daaru islam bay ahayd saddex qabiiloo gaala ana joogay oo yahuud ah marka macana waa ogtihiin marka waxa weeye dadka iskuma xirnaa fardigu meel kastoo ilahay ku caabudi karaa oo ku toosnaan karaa ama dadku gaalo ahaadaan xukunka haysto oo meesha awoodda ku leh ama muslimiin ha ahaadaan ninku isagu waa istoosin karaa shaksigiisa maana marka waxa weeye daaru islaam iyo daaru kufrina haddii xataa lafdiga qaar baa waxay yidhahdaan lafdigaas laguma arag sunada iyo qur-aanka oo lafdiga waaba diidanahayba daaru islam iyo daaru kufr hadda kor waan arkay kuu ku doodaya laakiin iyagoo saas odhanaya markay hadhow hijro fasirahayaan waladiina haajaruu haajaruu waa maxay min daari lkufriya dad ay odhanayaan maa waa gaalada laga sugo islaamka la aado maa markay nala hadlayaana waxay leeyihin xaggee ka keenteen daaru kufri daaru islam iyagaana sheegaya hadhow macnaha waxay leeyihin daaru daaru eh, hijrada waxaa la yidhahdaa gaalada laga tago muslimiinta la aado annagona wax kala malayn haddii la yidhahdo daaru islaam iyo daaru kufri waa sax haddii la yidhahdo qawmu lkaafiriin iyo qawmu muminiin haddii la yidhahdana waa saxiix waxaasaan sheega xizbullah iyo xizbu shaydaan hadii la yidhahdo waa saxiix magacyadu waa badan yihin laakin waxa weeye eh, waxaa laga fiirinaya sarayaan oo axkaam maana axkaamta meesha ka qaalibka iyo suldaankaa la fiirinaya marka annaga waxaan idhi marka inta daabuudka kitaabka ilaahay kayrkii wax ku hogaaminaysa oo dhan iyo inta raacsan oo ayidaysa oo bilisaani waliyadu raacsan subaab wey maana ilahay baana ka hadlay maana daaquudka laga fogaadana nebigaa lala soo diray aayad wey ma aqwaal maxaaba laga doonaada aayaddii baan fulin laanahay aayaddii waxay nacbudullah wajtanibu daaquud hadda bal fiir tafsiir tafsiirkeeda markii daaquudka cumar bin khadaab wuxuu yidhaha daaquud a shaydaan sabarigaa qoraya jaabir bin cabdullahi wuxuu yidhi waxa weeye waa kuhaan oo iyo taxaakamuna ilay dadka u xukun tegi jireen banu aslam nin baa joogi jiray buu yidhi banu juhayna nin baa joogi jiray kulla xayina nin baa joogi jiray niman buu ka dhigay bani aadam buu ka dhigay daaquud wuxuu yidhi macnaha abulcaaliya wuxuu yidhi asaaxir wey yani saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi alkahin wey sabari wuxuu yidhi waa wax walbo la caabudo oo la raaco wey marka tii waa imaanaysa macnaha diintaani taariikh ma ahan keliya oo dad hore ka faa'idaysteen oo ummadda dambe shaqa ku diintan waxa weye waaqac weye macnaha wixii nabi maxamed la kulmay maanta waa imaan karaan daaquudka hadduu jiray waagii nabi maxamed oo dadka kasoo taga nabigu oranayo warkaale ilahay raaca oo daaquudyada kasoo taga aan sharciga ahayd hadduu oranayo adaa maanta laga raba inaad tirahdid macna war daaquudyada iska daaya kaalaha kitaabka raaca inaad tiraahid oo weliba mawqifka ku istaagtid waa miladii nebiga alayhi salatu wasalaam in albaraatu min ashirki waalihi waxa wey waa millat alambiya walmursaliin wey marka inta daaquudka raacsan iyo inta ku hogaaminaysa meel dhig inta sanamyada caabudaysa ama bani aadamka caabudaysana waxa weeye meel dhig inta soo hartay waxaan yidhi wix ilaahay caabudahayo oo wixidahayo anagu aan naqaano waaba naqaano waxaana noqonna waa muslimiin aanan garanayn maa daarkuna daaru kufri weye sababta waxa weye daaru waxaa loo leeyahay algalabatu waxa weye dad aan kitaabka ilahay ku xukumay wey soomaalida waxa markii dawladda ahaydna waaba jahri bay ahayd arrintu sharciga ilaahayna waa waa la diidahayay sharciga gaaladana waa la fulinayay haddana waxa weye kuwii xataa maamula yara yeesha ma ogola shareecada ilahay waxay leeyihiin macnaha cilmaaniyadii iyo shareecadii gaaladii bay qaadanayaan inta macnaha ay raadinayaanna qolo walba waxay leedahay dimuqraadiyaan rabnaa dimuqraadiyadu waa la yaqaanaa waxay tahay waa manhaj ilahay kitaabkiisa khilaafaya dimuqraadiya kelmadda micnaheeda waxa weye alxukmu lishacbi shacabka xukunka iskale wey xukmu shacab wey islaamkuna waxa weye in alxukmu ila lilahi xukunka allah baa iskale wey markii hore bay kala tagtay macnaha dadku waa siman yihiin bay leeyihin ilahina wuxuu leeyahay muslimiin iyo mujrimiin isku mid maaha sanajcalu muslimiina kalmujrimiin rag iyo haween waa siman yihiin bay leeyihin ilahina waa diidahayaa walaysa e- dakaru kalunsaa bay leeyihin rag iyo haweenku isku mid maahan bay ilahi leeyihin yani aqlabiyada la raacayaa bay leeyihin meesha loo badan yaha la raacaya markii go-aan la gaarayo sharci lasoo saarayo ilahina wuxuu leeyahy wama aktaru naasi walaw xarasta bimuminiin dadka badankii maarata muminiin maaha bu ilahi leeyahy marka dimuqraadiyada qofka raacsan iyo ishtiraakiya ninka raacsan iyo qawaaniin wadciya ninka raacsan ama caalamiya u n ka qawaaniinteeda dawlada u hogaansa waxa weeye kulligood aabiduuna lidawaaqiid wey daaquudiya aabudaya waxaana laga doonayaa inaad dadka ugu yeertaan an icbudu llaha wajtanibu daaquud daaquud kasoo soo fogaada waa maxay daaquudka waxaa ka mid a alladii yaquudu naasa bigayri kitaab illahi baa kamid a dadkaa uga yeeraysaan maaha tawxiid baa ugu yeeraysaan ma ahna ummaddii oo daaquud dabagashay oo hoggaansantay oo naar u socota inaa idinkuna intaad dabagashaan gashaan aad tirahdaan salafiyaanah waa manhaj maarata khada wey maarata khalad wey waa arrin aada u xun wey macnaha kitmaan lilcilmi wey cilmigoo la qaranayo wey cilmigu wuxuu ka bilowdaa waa in lagu kala tago tawxiid fariqaan la noqdo kuwa ilahay keliya caabudahaya iyo kuwa hayrullahi caabudahaya waa in la kala noqdo laakiin kuwa hayrullahi caabudahaya in maratay lasii saxiixiya horta maa shubhada odhanaysa xadiiska mucaad baa nabiga u sujuuday sujuuddu waagi hore waxay ahaan jiray taxiya ahaan jiray sidaad ogtihin oo ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igta wuxuu yidhi usjuduu liaadan ilahay shirki ma amrayn takriim weeye iyo tashriif weeye waxaa kaloo jirta macnaha ikhwatu yuusuf inay usujuudeen yuusuf yani wakaruu lahu sujadan baa ilahay shirkina ma ahayna taxiyatu man kaana qablana buy qataada markuu sharaxayay wuxuu yidhi waa taxiyatu man kaana qablana ilahay wuxuu noo yeelay taxiyo kalu noo yeelay oo ummaddan ku karaameeyey buy xataa cajaladaha uu ka hadlaayo sheikha shariif cabdinuur sidaas buu usheegaya oo wuxuu leeyahay waxay ahayd taas taxiya ahaan bay ahayd ma ahayn cibaado ma ahayn macaad inuu nebiga caabudo oo yani caabudo uma sujuudeen laakin takriim bay ahayd maadaama waagii horena diimihii hore ka mid ahayd ahlu kitaabkana weli baaqi ku ahayd oo kusoo arkay wuxuu is yiri nebi maxamed baa waa takriimka u xaqlima taas horta saasa uga jawaabayna oo ma ahan macnaha arrintan gaalnimo macaad ukastay maxamed inuu cibaado leeyahay oo xaq u leeyahay oo macaad waa ninkii warinayay maaratay yani xaq ullahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushriku bihi shay culamaau saxaaba ka mid yahay bal waxaa la yidhi culamada lasoo saaraya isagoo ka horeeya maaratay miqdaar maarata iyo tusahmi ka horeeya ayaa la werinaya inuu marata lasoo saari doono nin caalimhu ahay o saxaabi ah midda kale oo daata anwaadna waxa anagu eh, aan u fahmnay inay ahaayeen dad islaamkooda ansaxay marka hore oo daahirkooda islaamay dadkaas oo kale hadday annagana sidoo kale aan la kulanno kuwa islaamay oo shirki ka tegey mushrigan annaga muslim ma naqaan laakiin dad islaamay oo shirki ka tegey hadday yidhaahdaan hanaloo yeedo daata anwaad ama wax la a war wuxuu waa gaalnima ka joogaan sida nebigu yiri oo kale alayh salatu slam hadday diidaan oo ku adkaystaanna waa dad gaaloobay hadday toobad keenaanna sida maxaa abduhaab kashfiga ku leeyahay fanubiha fatanabaha min saacatihi anahu laa yukafir taasaan ka qaadana maaa waxaa kaloo jirta weliba maxamed cabdiwahaab wuxuu u fahmay inay dadkaas arrintoodu ay ahayd arrin kufri ah ibnu taymiya lakin wuxuu leeyahay mujarad lmushaabaha bay ahayd ma ahayn kufri buu leeyay iqtidaa siraat mustaqiim fiiriya halkaas uga hadlaya kitaabkaas wuxuu uga hadlaya wuxuu yihi waxay saxaabadu ahaayeen dalbeen buy mujarad lmushaabaha islaama nabiga ku inkaray fakayfa biman dalaba shirki buy maxaad umanaysa ninka shirka dalbay bu le ibnu taymiya marka saas u arkayay isagun inayba arrintu ay ahayn shirki dalab middan kale oo ahayd ee cumar bin khadaab baa ku dhaarin jiray aabihii xilfid hayr illahi waxaa rajeynaya waxaa lagu daraa shirku asqar ilaa inay la socoto maane inay la socoto ninkan in la ogaaday ba inu hadda u rumaysan yahay kan inuu ilaah yahay awood leeyahy in arrintaas si khaasa loo ogaaday maaha dhaarta keligeed waxa weeye waxay ka mid tahay macnaha eh, shirku asfarka xataa qofka haddii carabkiisa uu la tago oo yihahdo wallati walcuza yihahdo nebigu wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaha illa ha yihahdo ma waa wax carabka ka yimid marka waxaa lagu kafaaradiisu noqonaysaa laa ilaha illa allahu inuu yihahdo wey marka maana xadiidkan kalena badanaa waa soo qaadataan oo xariquuni eh, ninkii gubo xadiidkanna waxa weye baabka laga hadlayo kuma jiro baabka laga hadlaya waxa weeye shirkiga qofka ilaahay bayrka caabudaya oo caabuday oo cibaado layihin inay cibaado tahay faryadan iyo maaragtay tawxiidka maratay uluhiyada qofku ka tagana waan ka sheegnay wada saalixiina inay aalaha noqon karaan waan sheegnay oo qisadii qoomu nuux baan ku sheegnay markii waddan wasawaacan ka hadlaynay inay aaliha noqdeen dadkaas siday u noqdeenna waa shafaacada laga dalbaayay inay ilahay uga soo shafeecaan oo ay baryaan inay saas ahayd marka marka baabkaas shirkiga ma ahan arrintaan waxa weeye ninku hadduu sifo sifaadka ilahay ka mid ah, jaahil ka noqdo markuu tawxiidka aqbalo bacdigeed oo ninka ilahay faqafara lahu baa la yidhi inuusan mushrigayn baa meesha ka cad ilahay shirkiga ma dhaafaa la yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ninkan ma caabudeen marka ilahay kayr kan wuxuuba ahaaba nin caqligiisa usan jooginba marka saas u taawiiliyeen qaarkood waxay yidhahdeen waa sida ninkii yidhi kale allahuma anta cabdii waanaa anaa kale wey nin cabsidu ka badatay marka macnaha ku ah haddii xataa sida ibnu taymiya aan u qaadano oo ibnu taymiya wuxuu yidhi ninkaasi jahla sifa sifaat illah falam yakfur lijaalihi buu macnaha u daliishaday annagana sidii baan oran karna maana oo wax maanic ma jiraan sifada qofka hadduu diido ilaa sifaadka xataa waa la kala qaadahaya qofka hadduu hadda sifatu yani waxdaaniya u diidan yahay oo laba ilaah rumaysan yahay yucdar bijahli ma ahan magaca islam ma qaadan karaba magaca islaam baa wuxuu yahay waa qofka oo allah keliya caabudaa islam la yihahdaa marka ninka markaa islaam siinaysid ogow waxaad siinaysid marka maana waa nin allah keliya caabudahaya ad siinaysa marka maana wax kale ma aha marka ninka hadduu kayr allahi caabudayaba oo ilahay keyrkii laba ilaah rumaysan yahay sifatul marka waxdaaniyaba hadduu garanayo taas waxa weeye cudr biljahli meesha imaanbaysa marka maaa hadduu sidoo kale allah inuu khaaliqul kown yahay usan rumaysanayn oo kale ama allah inuu xayi yahay usan rumaysnayn oo kale iyo allah maba caabudi karo ma waxidi karo qofkaas laakiin sifaatka kale oo sifaat badan baa jira yani alistiwa cala alcarshi oo kale oo min sifaat illahi bay ka mid tahay ilahi waa isku tilmaamay nin baa jaahil ka noqon kara waa loo biyaaminaya aayaddan baana culamadu usoo qaataan wamaa kaana allahu yudila qawman bacda id hadaahum hadaahum waxa weeye ila tawxiid wa ila islam wey dadka alla waxiday oo ilaahay hanuuniyey oo islaamay hadday kitaabkii wax ka mida garan waayaan oo khaad u fahmaan oo sifaatka ilaahay ka lumaan waa loo bayaaminaya ahlubidco dhan saasa loo dhaqmi jiray waa loo bayaamin jiray ishkaal lishkaal ishkaalka laga qaadaa qadariya iyo jahamiya iyo kulligood waxa weya culamadu waa u bayaamin jireen ma intaan la gaalaysiin waxa ay ka hadlayaan oo soo guuritaan oo dhanna waa baabkaas maarta maana niman islaamka islaamkooda saxmay oo muslimiin ah laakiin la yimid arrimo bidca waa kitaabka wax ka mida maarata yani diiday hadaladii laga yiri looma soo qaadan karo mid islaamka aan arkin oo hadda islaam ku diimaaya bidcada igala kule arrintan waa bidco oo tawxiidkiiba saa u diidan marma marka arrintaas waxa weeye waa sidaasaan uga jawaabana waxaana ka helaysaan kitaabka la yidhaahdo kitaabka la yidhahdo maaragtay caqiidat lmuwaxidiin juska ku jira oo ah aljawaab almufid fi xukmi jaahil tawxiid risaalada akriya macnaha waa qoraya xadiiska baa ka jawaabaya intaas ushub buu ka jawaabaya wadaat buu ka jawaabaya hadalka ibnu timiya soo qaadanaya xataa oo ahaa in nimankaani mushaabaha ay la yimaadeen ay shirki la imaanin macna maadaama ay dagaal tahay dadku waxay jecel yihin gaalada inay kaa badin marka waxa weye hadday hub la yimaadaan hub annagana hanoola yeelo geed bay ku kulmaan ay leeyihiin gaaladu markay dhaarsan yihin la aranayaan geed bay isugu yimaadaan annagana geed hanoola yeela yidhaha marka mushaabahadaas diidayo yiri mutami laakiin qaar ba waxay ufahmeen culamada muslimiinta sida maxamed wahaab kale inay arrintu shirki tahay hadday shirki tahayna waxa wey markii baa laga baraarujinaya qofka muslimka hadduu ku israaro oo yaa maya anigu geedka kama tegaayo waa nin banaan baa la iska marinaya shubhada kalena waxa weeye xululiyada waan ka jawaabay ibnu taymiya kitaabkiisa hala akriyo wuxuu yidhi yahudiya nasaar waa ka daranyahy ninka aan iyaga gaalaysiin karinna yahudiya nasaar ma gaalaysiin karo leeyahy aad ha loogu noqdo maanaa hal hadal yaan laiska soo qaadan waxa wey wuxuu uga dheeray meel dan danbu uga hadlaya xataa wuxuu sheegayaa nin alimaam aljacbari la yidhahdo inuu la kulmay ibnu carabi ninkii itixaadiyada keenay oo kitaab alfusuus qoray fusuus makiya markii la yidhi ka waran wuxuu yidhi ra'aytu shaykan najisan yakfuru bikuli kitaabin anzalahu llah waxaan soo arkay sheikh najaaze aho kitaab kastoo ilahay soo dejiyay ku gaaloobaayo oo bikulli nabiyin arsalahu llah ambiyadii wixii hore isku mid bu ka dhigay itixaadiyadu marka waa dad saasa maana hadalkan oo shiiku markii dambe soo qaatay oo ahayd ibnu timiya inuu yidhi waan ognahay ilahay inuusan nabiga lasoo dirin maad shirki bal wuxuu lasoo diray shirki inu la dagaalamo walakin ligalabati اljahli waqilat اlcilmi biaahaari risaala lam yumkin takfirahum xata yubayina lahum ma jaa bihi rasulu mima yuhalif hadalkaa isaga ah waxaa ka jawaabaya ninkan la yihahdo maarata cabdiraxman binu xasan binu xanas bin cabdiwahab kitaabka la yihahdo jaamic usul uu uga jawaabaya wuxuu yidhi arrintu waxay ahayd xikmad xaggeed lam yumkin suurtagal ma maahan waxa weeye qudrada xaggeeda awoodda leannu asbaxa ummatan waxdahu wey ibnu timiya keligiiba ahaa wey maa dadkii baa la gaalaysiiyey tawxiidkii baa lagu gaalaysiiyey markii la gaalaysiiyey wuxuu yidhi ma u banaaneen oo uma uma arkin munaasab an yucaamiruhum ilaa hadalku yiri mooyaan kula macaamala manaa isaguna yahay ninkan gaalatiin waa lagu kala fogaanaya marka waa ka aamusi jir ilaa dadka kala caddeeyo macnaha nebigu islaamku la yimid iyo waxa khilaafsanaa markuu caddeeyo markaas dadku fahmaan ba waxa shirkiga la yidhahdo marka waa la ohan karaa ninkaas oo wixii samayn maayo waa la ohan karaa lakin dadkii arrintii baan kula garano keligaa tahay say u wuxuu yidhi waxay lamid tahay maxamed bin cabdiwahaab markuu soo baxay kuwa zayd baryaay wuxuu ohan jiray gaalnimaa samaynaysaan ma ohan jiray wuxuu oran jiray allahu khayrun bizayd wa ku kaaftoomi jiray kitaabkaasaa jawaabta uga noqon kartaa haddii ay iskhilaafaan maarata yani eh, hadallada culimaduna waxaa la raacaa hadalka masuusta u dhow baa la qaadanaya marka maa marka arrimaha horta waa wixii eh, idinku ah, ka tiraadeen arrinta cudur biljahna waa ka hadasheen alcudru biljahli waa la kala qaadahaya waxa weeye mas'alo waa mas'alo shirki ahoo qofki wuxuu caabudahayaaba allah keyrki allah keyrki buu caabudahaya waana jahil jahil wey islam ma arkin nebigiis looma dirin ilahay idiis buuna caabudahaya ninkaasi waxa weeye ma muslim jaahila ah, mase waa gaal jaahil arrintaa waxa weeye baxsi fiican kaga baahanta waxa weeye yani wuxuu uga hadlayaa kitaabka mujalad ko iyo tobnaad ibnu taymiya majaladka kob tobnaad oo uga hadlayo suufiyada magadaashood wuxuu uga hadlayaa dadkii hore oo nebiga intaan lasoo dirin waxay samayn jireen oo shirki iyo fawaaxishka ahaa arrintaa iyada ah ma shirki iyo faaxisha oo dadkii sameeyey ma ku xukuman yihiin waxaas oo kii shirki sameeyey waa mushrik kii faaxisho kale sameeyey waa nin faaxisho sameeyey mase waxa weeye ka ficli alatfaali walmajaaniin caruur waxay sameeyeen iyo dad waalan waxay sameeyeen oo kale waxba laga soo qaadi maayo rufica alqalamu an salaad ku ilayin oo kale wey waxba laga soo qaadi maayo miyaaba uga jawaabaya wuxuu yidhi saddex qowl baa jira buy selafkii o dhan maana arrintaas qowl wuxuu odhanayaa bu yidhi dadkaas eh, waxaa samaynahaya intaan nebigu imaanin gaalnimadu samaynaya iyo faaxishooyinka samaynayay waa ka ficl alasfaal walmajaani jahmiyadaa qabta iyo muctasilada buy dadna waxay yidhahdeen bu yidhi arrintan eh, shirkiga iyo faaxishooyinku maba u baahnaba nebi in lasoo diro ee eh, waxa weeye waa mas'alo caqliga lagu garan karo mas'alo caqliga lagu garan karo wey boqol waa lix boqol toddobaatan toddoba sabxada a meelaas mujalada tobantonaad ka fiiriy dadka waxaa ka mida bu yihi abu xaniifa ka mida bu yidhi maana iyo dad atbaacdiisa kamid ah waxay yidhahen arrintaan macruuf bilcaqli weye caqligaa lagu garan karaa oo ninka hadduu ilahay u sharig yeelo hadduu ilahay u sharig yeelo waa mushrik nebiga uma baana inuu yimaado waa garan karaa bu yidhi maana dadkii jumhuuru salafna wuxuu ku sheegay ibnu inay yidhahdeen acmaashaas faaxishooyin weeye shirkina waaye laakin cadaabka ilahay soo degan maayo ilaa bacda ma jia rasul rasuulku markuu yimaado mooye laakin dadku xukunkii waa qaadanaya oo hadday shirki sameeyaan iyagoo jaahiliina mushrikiin wey waa gaalo adilu keena marka ibnu taymiya adilada waxaa ka mid a ah macnaha fircoon ilaahay wuxuu yidhi inahu daqaadani waa intaan rasuulka loo dirin yaakuduhu caduwun lii wa caduwun lahu baa ilahay caduwun lii cadowgaya qaadan doona wiilka yarka cadowgaya qaadanaya ilah yidhi cadow allahi bu ahaa intaan muuse yar saqiirba weye muuse oo looma diro risaalo laguma ogin cadow allah bu ahaa maana mufsidan bu ahaa inahu kaana min almufsidiin baa ilah yidhi ina fircauna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiican yastadcifu daa'ifatan minhum yudabixu abna'ahum wayastaxyi nisaa'ahum inahu kana min almufsidiina mufsidiintu ka mid habeenay marka waxa weeye dadkaas markii risaalo timid oo muuse la hadlay oo tawxiidka ugu yaray kadib baa ciquubadii ay qabsatay fircoon oo la halaagay faaqraqnaa isagii junuudiisii maarta ilahay waa halaagay marka biyuu ku halaagay intii hore lama halaagin laakin daaqiyu ahaa mufsid buu ahaa caduwallahi buu ahaa nin kastoo ficilkii fircoon sameeyana hadduu jaahil yahay caduwallahi buu noqonaya daaquud buu noqonaya kaafir buu noqonaya maana shirkigaa uu sameeyey ku noqonaya laakin cadaabku wuxuu ku dhacayaa markii loo cadeeyo kadib weyma waxaad fiirinaysaan oo qoranaysaan oo kale aayadda wayaxsabuuna anahum muhtaduun suurat alacraaf dabari markuu sharaxay fiiriya iyadan oo suurat alacraaf majalaska maaragtay kulley suurat acraaf uga hadlaya ku taalla inahum itakaduu shayaadiina awliyaaa min duuni illahi wayaxsabuuna anahum muhtaduun aayaddu waxay xujo u tahay buyidhi oo daliil u tahay inay qaldan yihiin dadka dhahaya buyidhi ilaahay dad jahayla ah ma cadaabo saasuu leeyahy dadka inay qaldan yihiin oo hadalkooda zacmiga baadil yahay bidaliil u tahay iyo dadka oranaya ilaahay qofna ma cadaabo ilaa markuu wax kala ogaaday oo diiday kadib mooye haddii wuxuu yidhi arrintu saas tahay wuxuu yihi labada qolo isku mid bay noqon lahaayeen fariiqan hadda wa fariiqan xaqa calayhim salaam qola ilahay waa hanuuniyay qolana waa baadiyoodeen ba labaa laga dhigay kuwii baadiyo waxaa la yidhi inahum itakaduu shayaadiina awliyaaa min duuni illahi wayaxsabuuna anahum muhtaduun way isla fiicnaayeen ba la yidhi way isla toosnaayeen jaahiliin bay marka ahaayeen jaahiliin bay ahaayeen way isla fiicnaayeen haddana ilahay wuxuu yihi faraqa bayna asmaa'ihima wa axkaamihima bu ilaahay waa kala saaray magacyadoodii iyo axkaamtoodii magacoodii kuwaana mushrikiin buu bixiyey kuwaana muslimiin buu bixiyey axkaamtoodina waa kala duway kuwaana waa halaagay naar buu ugu talagalay kuwaana ilahay naxariis buu ugu talagalay waa kala duway fafaraqa bayna asmaa'ihima wa axkaamihima buy marka saas uga hadlaya ibnu kahiir waa ku raacsan markuu sharaxayo aayatulkahfi wayaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncan lafdigaasu soo qaadanaya hadalkii dabar yidhi uu keenaya meesha maana inay aayaddu ay dil radinayso dadka yidhi qof aan xujo lagu oogin ilahay maga cadaabo dadka yidhi bay radin ku tahay bu yidhi ma taas marka waa u daliil waxaa kaloo u daliila ilahay subxana wataala masalada tawxiidka masaa'il kala mid maaha la isugu cudro oo waxa weye mas'aladan ilahay wuxuu sheegay bani aadamka o dhan ba aadam markuu abuurnaa dhabarka aadam inta la masaxay ilahay khalqigii o dhan ka soo saaray markaas cahdi ilahay la galay an laa yushriku bi shay-an sida ibnu cabbaas uu yiri marka alastu birabbikum qaaluu balaa arrintaa cahdulfitra jira marka ibn cabbaas wuxuu yidhi ilaahay cahdi buu ka qaaday babariguna oo qorahayaa an laa yushrikuu billahi shay-an ba qof walba ilahay kula soo ballan laakiin cahdulfitrahaas keliya looma deenin cadaabka oo qoladii markaa shirki shirkisayso ilahay ma halaagi jirin ee ilahay nebiyuhu haddana soo diri jiray alayhi salatu ilah subxana watacaala ilahay nebiyuu soo diri jiray nebiyadaasaa marka caddayn jiray nebiyadaa markii la inkiro kadib baa cadaabku imaan jiray maa tan kale waxa weeye qofka jaahilka aho ilahay keyrka caabudayo markaad tirahdo waa muslim arrintaa waa hadal aan xaqiiqada waafaqsanayn waa been oo waxa weeye macnaha been maxaa la yidhaha sida midka sharaxay waxa weeye alibaaru bima yukhaalif alwaaqic ma walxaqiiqa waa adoo sheega waxaan xaqiiqada waafaqsanay nin ilaahay kayrkii baryaayo caabudaayo haddaad tirahday ilaahay keliya caabudahayaay waaba islaamay waa hogaansamay allah keliya ku hogaansamay wixii kale lagu kufriya haddaad tirahday waa rajul mushriga bba maarata macnaha waxay noqonaysaa waa been bay noqonaysaa marata maa alikbaaru bima yukhaalif alxaqiiqa weye walwaaqic wey ilahayna waa ka nasahan yahay subxaana eh, wa tacaala inuu maaragtay macnaha arrintaas uu sharciyeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hadallada haddii aan maarata soo koobo oo aan kusoo hadlaynay maarata intii annagu aan jeclayna in la ogaado dadka meesha joogana inay ogaadaan wixii maqana inay ogaadaan waxa weeye arrinka ashirku billaahi ah oo allah oo andaad loo yeelaa ah ilahay keyrkii la caabudo kaa alle lala simay cid kasta ahaato ama malaa'ig ahaato ama ambiyaha ahaato ama dhagax iyo geedaha ahaatee mar haddii ilaahay andaad loo yeelay qofka arrintaa yeelay allah buu rumaysan yahay lama ohan karo waa nuqdo allah buu rumaysan yahay lama ohan karo maa maba rumayn allah xataa tu'minuu billahi waxdahu baana ka sugaynaa inaa alla rumeeyaan oo ahayd xataa tuwaxiduuh oo tufriduuhu bilcibaada baan ka sugaynaa aakiruu rumaysan yahay iyo qur-aan bay akriyaan iyo qur-aan bayna soo gaarsiiyeen iyo mar hadduuba ilahay u shirig yeelaayo miisaan yeelan mayso macnaha sida ahlu kitaabkuba iyagoo kitaabka akrinaya oo meel ay ku cibaadaystaan leh aan ah, waxba looga soo qaadin oo la yiri mushrikiin baatiin arbaabbaa samaysateen bay noqonayaan ummaddan ummaddaa raacaysa waddadoodii nabigaa sheegay alayhi salatu wasalaam oo wuxuu yidhi waxaa raacaysaan waddadii kuwii hore buu yidhi xadwa lqudrati bilqudda law dakaluu juxa la ladakaltumuuh xadiiska saxiix ku yaala taas waa mid tan kale waxa weeye qofka alislaamu daahir inuu muslimay oo shahaadadii iyo salaadii iyo zakadii iyo loo meel marinayo waxaa shardi ah inaan kufrigii ka daahiraynin oo kufrigii uu maaragtay uusan la imaanayn hadduu mar la yimaado kufru billah uu ku dhaco oo shirki ah ama uu aakhiro inkiro ama nebiyadii inkiro ama waxa weye hal nebi inkiro ama kitaabkii la inkiro uma ansaxayo islaam daahir maca oo waxa weeye qofkii arrimaha ku kufriya oo la yimaada ilahay wuxuu yihi faqad dalla dalaalan baciid waman yakfur billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhiri faqad dalla dalaalan baciidan bilahi marka taas waxaa ka ratimaaya marka in milladii ibraahim la raaco oo wixii ilahay u shariyeelaya laga dhinac noqdo laga gaar noqdo laga beri noqdo wax kasta iyagu ay isu amaanaan ninku way is ammaani karaa binaadamka hadalka hadal baadil iyo rum iyo been bau ku hadlaa hadalka marka ay ku hadlaayaan mar hadduu waaqic khilaafsan yahay been baa la yihahdaa maa yaquluuna biafwaahim maa laysa fi qulubihim baa ilahay dadyihi iyagoo oranaya nashhadu inaka la rasuulullah baa ilahay wuxuu lahaa wallahu yaclamu inaka la rasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun marka qawlkaas loo qaban maayo inta lagu ogyahay qofka inuu ilahay shirki yeelayo waa inuu shirki ka baxa hadduu qarsana gaalnimada munaafiq baa la yihahdaa axkaamu daahir islam buu qaadanaya laakiin mar haddii la og yahayba inuu ilahay keyrkii caabudahayo oo ku jiro shirkiga ictiqaadka ama itibaaca wuxuu noqonaya qofkaasi qof eh, aan islaam daahir loo qabanaynin xataa yatuba min ashirki ilahay baana yiri subxaana watacaala fa intaa buu ilahay shardi nooga dhigay kitaabkeena ka mid tahay wax la ma laha suuradii ugu dambeeyey wey anas bn malikna wuxuu yihi tawbatuhum khalcu awsaan wey awsaantoo laga baxo wa cibaadatu rabbihim wey allah keliya keliyo la caabudo iyo awsaantioo laga tago wey wixii la caabudaayo laga tago iyo alla keliyoo la caabudo wey anas bn malik saxaabigasaa ku fasiray maa marka islaamku marka dadka waa kala geeyaa taasna waxaad moodaa qaarkiin ayaan fahamsanayn oo badanaa waxay yidhahdaan maaragtay waxbaa la kala geeyey gabar baa ninka tagtay iyo waxaas waa sheegtaan inta badanba islaamku dadka waa kala geeyaa shirki iyo muslim meel ma gelayaan tacaayushna kama dhexeeyo waa kala tegayaan dadku haddii ilahay haddii shirki meesha yimaado waa wax sunno ah oo looga daynayo maarata ambiyada ilahay wey arrintu haddaad odhanaysaan waxaan shirki ma maaha ama kuwaan maaragtay ilahay keyrka caabudaya lamid maaha kuwi islaamka caabudayay waa mas'alo marka annagu waxaan ka qaldanahayba tawxiidka fahamkiisa lakin haddii arrintu shirki tahay oo mushrikiinna ilahay halkaa mariyey shirkigaas qofkii haysta iyo qofkii aan haysan waa kala tegahayaan ilahay baana kala xarimay oo alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna wala mushrikaadka guursanina la yidhaha alla ka rumeeyaan xataa yu'minna waxa weeye yakhrujna min ashirki weye shirki ka baxaan yatubna min ashirki weye wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin mushrikad waxaa ka fiican baa la amad maar mu'minada walaa tunkixu lmushrikiina mushrikiinta ha guuranina guurinina xataa yu'minuu ilahay alle ka waxidaan oo shirkiga ay ka baxaan walcabdu muminun khayru min mushrikin walow ajabakum ba leeyihin marka amil ahaan haddaan usoo qaadano sida maaratay eh, islaamka u kala geyn jiray maaratay dadka waxa weeye ilahay wuxuu noo sheegay nabi noox in wiilkiisa ay kala tageen oo markuu yihi yani eh, rabbi inabni min ahli waina wacdaka alxaqu wa anta axkamu alxaakimiin ilahay wuxuu yihi ya nuuxu lays inahu laysa min ahli kabali inahu camalun hayru saalix wey wiilkaagi ma ahan ba la yidhi marka islaamkii iyo shirkigii ba saas u kala tageen maaa waa masel macnaha aabihii baa muslima wiilkiina waa gaal marna waxa weeye aabihii baa waxa weeye yani eh, aabihii baa macnaha gaal ah wiilkiina waa muslim sida qisadii ibrahim oo kale oo ay ku kala tageen islaamkii ma macnaha oo yihi lain maratay lain lam tantahi laarjumanaka wahjurnii maliyan oo ku kala dhaqaaqeen ibrahim ilahay wuxuu yihi marka ibrahim waa ka go-ay maara dadkii macna falama اctazlahum wama yacbuduuna min duni illahi bal markuu ka go-ay baa layidhi iyo waxay caabudayeen iyagaa la hormariyey maanaa dadkii baa la hormariyey wactazilukum buu yidhi waidinka go-ayaa buu yidhi ma idinkaa idinka go-ayaa iyo wamaa tadcuuna min duuni illahi waxaad u yeeranaysaan alla isku falama ictazalahum markuu ka go-ayo mushrikiintii iyo wamaa yacbuduuna min duuni illahi waxay caabudayaan alla sukadii wahabna lahu isxaaqa wayacquuba ilayhi saasaa marka ilahay inoo sheegaya subxaana watacaala markii macnaha haweentu muslimo tahay ninkuna mushrig yahay oo ilahay ushrig yeelaya iyadana qur-aanka inoo sheegaya oo macnaha haweentii fircoon baa matalna ka dhigay inay tiri yani ilaahu iga badbaaday fircoon wanajinii min fircawna wa camalihi wanajinii min qowmi daalimiin saa shahaaday ku qaatay oo fircoonkii boqorka ahaabay waxa weeye ka tagtay mar macna islam bay ku kala tageen ilaa laga dilay maanta sida la yidhi waxaa kaloo eh, masala ah maarata macnaha haweenku hadday xumaadaan ninkuna uu mumin yahay oo muslim yahay sida nabi nuux iyo nabi luda masala loola ka dhigay in lagu kala tegay marka cilaaqaadka bani aadamka oo qaraabada ah iyo musaaharada iyo waxaas oo dhan waxay ku baaba-ayaan waxa weye mar haddii ikhtilaaf fi lcaqaa'id hadday meesha timaado marmaa shirki hadduu mar yimaado axkaamtaada aragti sidaa daraaddeed marka ma fiicno macnaha in waxyaalaha dadka markii la ogaado caqiidada in lagu kala duwan yahay dhaqan baa imaanayo dhaqanka haddii la isku ceebayo waxa way qolo walba qolada kale waa ceebeyn kartaa marat maanaa qolo walba qolada kale waa ceebeyn kartaa marka kuwaana leeyihiin maarata macnaha eh, haween iyo nin bay kala geeyeen kuwa kalena waxay odhanayaan maarata macnaha eh, mushrikaad iyo maarata muslimiin bay isku banaynayaan baa la ohanaya oo qof muslim oo muwaxida iyo qof ilahay keyrka caabudayo isku banaynayaan waa iyadana ceeb weyn wey marata maanaa haddii tan la isku ceebey tanna waa la isku ceebeynaya haddii lagu eedeeyo hilibkii bay ka tageen kawaankiioo xalaasha ahaa iyaguna waxay odhanayaan maarata baktigii iska dhawri maayaan oo wixii mushrikiintu bireeyeen bay cunayaan bay odhanayaan waa wax dhaqan waay maarata lagu kala duwaya haddii marka dhaqankii lasisii raaco dhaqan walba wuxuu ka imaanaya idinkana wuxuu dhaqankiinu ka imaanaya rumayn aan rumayseen meesha aqlabkeedu inay yihiin dad islaama oo maarata muslimiin oo daaro islaam oo marata waxaa daaquudka iyo shirkiyaadkaas o dhan ayan baabi'in karin marata maanaa islamkoodi waa kasoo qaadeen axkaam islam baa kula dhaqanteen annaguna cagsi baa nahay marata maana ilaa ay ka beri noqdaan waxa kan oo soo socday intaasoo wakti oo la ogyahay taariikhdooda wax maanta galawday aan ahayn shalay tawxiid lahaysto maanta laga tegay aan ahayn ee wax dhaqan oo taariikhu soo socday ay tahay shirkiga lagu socon jiray ilaa ay ka toobad keenaan annagana halkaa baan ka joognaa abilada ibrahim baa markaa u aragnay halkaa marka mas'alatu lcudru eh, biljahlina waxaan rajaynayaa arrimihii daliilka ahaa in baan ka sheegay in badanna waa dhimaya qur-aan badan baa ka hadlaya oo lagu garanaya qofka gaaladu in badan jahilinahayeen ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wain axadun min almushrikiina istijaaraka kaba ilahay qof mushrikiinta ka mid a ah hadduu magangelyo ku weydiiso faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'manahu dalika bianahum qowmun laa yaclamuun waa qowm waxba ogeyn aayadaha ilahay dhegaysii waana mushrik baa ilahay ku tilmaamay axad min almushrikiin baa la qof ka mida ah mushrikiinta baa la marka mushriknimadu waxa weye qofku waa ku dhici karaa wax udaliila iyo asxaabtii baa laga laga waaninayay oo lalahaa shirkiga haddaa waxaad samaystaan shirki baad samaynaysa shirki baad noqonaysaan mushrikiin baad noqonaysaan baa lalahaa ilahay wuxuu yihi wain adactumuuhum inakum lamushrik gaaladu markay xalaalsadeen maarata baktigii ilahay wuxuu yihi wain adactumuuhum inakum lamushrikuuna haddaad ku adeecdaan oo xalaalsataan waxaa idin xalaalinayaan wa ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyain liyujaadiluukum wain adactumuuhum inakum lamushriku halkaa waxaa laga qaatay qofku hadduu wax ilaahay maarata yani xarimay uu bani aadam ku raaco u baneeyaan waxa weeye inuu arrintaas shirki tahay ma waana midii axbaartii rubaantu ay maaratay ay ku caabudeen ama nasaarada maarata wuxuu yidhi sudayi istansaxu rijaala wanabadu kitaab allahi waraa buuri raggii bay ka nasiixa dalbeen kitaabkii ilahay dhabarkay ka tureen waa waxaa jira maarata maana rag baa laga nasiixa dalbaya rag baa shirahaya rag baa murmaya wax diin aan aqoon wanabadu kitaab allahi waraa duhuri saasna waxaa loo yidhi marka ittakhaduu axbaarahum rubaanu arbaaban min duuni wuxuu yidhi lam yusjuduuhum walam yarkacuu lahum imana sujuuden mana urkuci ee waxa weye amarkooda raaceen wey marka maana marka haddii bani aadam la raaco saas wey ilahay wuxuu yiri wax ka fog ma walaamo waman adallu yaa ka lunsan baa lay maman itabaca hawaahu bikayri hudan min allah qof hawadiisa raacaya baa la hanuunka ilaahay yani kayrkii maana gaaladana saasa ilahay ku tilmaamay inay daalimiin ku noqdeen bal itabaca aladina dalamuu ahwaahum bikayri cilmin waxay raaceen hawadooda la yidhi bikayri cilmin faman yahdi man adala allah wama lahu min nasir marka waxaa la yidhi faaqim wajhaka lidiina xaniif yani diinka waxa weye wejiga utoosugaa alimaan o islaam alle xaniif adigo oo shirki oo dhan ka baxaya fidrat allahi lati fadara annaasa calayha laa tabdiila likhalq illah marka gaalka uma cudur daarayno ma macnaha biljahli laakin muslimku hadduu jahil ka noqdo wax ka mid a ah axkaamta islaamka waxaa laisku waafaqsan yahay inay maaragtay loo cudur daarahayo ilaa arrinta laga gaarsiiyo oo maratay sida aayaddan ilahi yidhi wamaa kana allahu liyudila qawman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yataqun waxaa kaloo u daliila khamradu markay soo degtay waxaa la yidhi madiina laga iclaamiyey aayatulmaa-ida markay soo degatay dad badan baana maqnaa qaar baa xabashada jiray haddana waxa waya dadkaas aasimin maahan khamrada isii cabaayeen ilaa khabarku soo gaaray maalintu soo gaaray uga bilaabanaysa marka ribada markii la xarimay ilahi wuxuu yii faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi fantaha falahu ma salaf ninkii ewaanada utimaadaa la yidhi oo ka istaaga wixii ka horay oo tegay buu leeyaha layidhi waman caada fa ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun kii u noqdaa waxa la yidhaha asxaabu naar wey markii soo gaartaba marka la leeyahy marka wixii axkaam ah qofka hadduuba ilahay hanuuniyo islaamay oo ogolaadayba in amarka ilahay keliya raaco wixii axkaam ah waxa weeye markay soo gaaraan baa lagula xisaabtamaya cudur biljani marka meeshaas waa la ogoliyay wax walba oo markuu qofku islaamkiisu ansaxay oo tawxiidkii qaatay oo shirkii ka tegey oo millatu ibrahim qaatay wax allaale wixii marka diinta ilaahay uu ku qaltamo waa loo bayaaminayaa ilaa markuu jaxdiyo oo inkiro kadib baa lagu gaalaysiinaya taas ma mas'alada marka eh, laa ilaha ila allahu oo maca shirkina waan ka soo hadalnay meesha ugu daran oo macnaha u baahan in la wada ogaadana waxa weeye laa ilaha illa sida salaada baanu sheegnay in qalbiga laga rumaynayo in la tukadana ay meesha ku jirto laa ilaha illa allahna waa ka sifadla badantay salaada waa in qalbiga laga rumeeyo oo sidqan wa yaqiinan waa ina qalbiga jirto iyo ikhlaas waa ina jiraan haddana waxa weeye waa in wixii la sameeyo oo wixii la caabudayo laga tago oo lagu kufriyo oo weliba la nabcadaal iyo cadaawa u baa lagu daray maana wabadaa baynana wa baynakum alcadaawat walbaqdaada cadaawad baaba la rabaaba ina loo daahiriyo ninkan mushriga oo oranaya waa kan waxaan kasoo gaaray aabayaal walow yaa sidan ahaan bidcada nagala taga oranaya waana islaamka xaniifka xariifka ahawy qofka marka waxa la yidhaha cadaawad xataa loo daahiriya sunada ay noqotay oo millat ibrahim ayay noqotay marka laa ilaha ila allahu haddii la yidhaahdo waa niyada iyo qawl keliya waa qawl murjia ay noqonaysa maa iimaankii way laa ilaha illa kelimada iimaanka ahayd ba wey lagu kala baxayay haddaad tiraahdo waa qalbiga iyo afka tiraahid waa nooc murjiada aqwaashooda ka mid a ah. murjiada kuwii la yidhahdo fuqahaa ulkawfa culimadii ahaa oo qaarkood maaragtay yani lagu daro xamaad bin abi sulayman inuu ahaaday abu xaniifa xataa lagu tilmaamo waxay yidhahdeen qowl oo waa qalbiga iyo afka yidhahdeen camalkan halala yimaadi lahaayeen oo waajibka waa in la sameeyo wixii waajib sameyn waya inay cadaab gelayaan iyo arrimahaas o dhan ahlusunna ka waafaqsanaya marka khilaafkooda khilaaf lafdii bay ahayen kuwii ugu dhow bay ahayen bal madhabka ahlusunna kuwana waxay ahaayeen kuwii karaamiyada la oran jiray waxay yidhahdeen alimaanu qawlu lisaan wey afka haddii laga yihahdo waa dhamaatay laa ilaha illa allah afka haddii laga yihahdo qofka hadduu rabo shirki iyuusu sameyn iyaga xataa arrintaa kama doodi jiren laakiin waxay u doodayeen waxay ahayn dembiga ahayd eh, maaa dembiga in qofka hadduu dambaabo inuu iimaankiisu kamil iska yahay lama arag iyadoo murjiadii hore laga hadlaayo laleeyahay shirkigiiba waxay ka dhigeen mubaax mushrikiintii xerada soo geliyeen murjiadii hore intaa waa ka wanaagsanayeen maaa lagumaba sheegin waxaa lagu sheegayaa waa dunuubtii oo ay yidhahdeen ninkii dambaabayay kamilol imaan ay yidhahdeen iimaani ka imaanu jibriil iimaanka sidii iimaanka jibriil oo kale ay yihahdeen iyo ka imaani abubakr sidiq ay yihahdeen nooca saddexaad murjiaduna waxay ahaayeen waa kuwii yidhi alimaanu almacrifa alqalbiya wey bas waa aljahmiya kuwa ahaa wey murjiat ljahmiya la yihahdaa waa kuwa kitaabka alimaan ibn timiya uga hadlaayo oo sheegaayo in haddii hadalkooda la raaco noqonayso fircoon in mu'min la yihahdo oo in mu'min la yihahdo maaratay ibliis in mu'min la yihahdo baa noqonaysa maxaa yele ilahay waa garanahayeen kuwaas oo dhan mas'alada marka kale oo u baahnay daaru islaamkana waan ka hadlay kulley soo koobay inay daaru islaam iyo daaru kufr jirto haddii magacaa daar la diidayana qoom kufaar qoom muslimiina qoom meel awood ku leeyihin inay jirto waa wax xaqo qur-aankaaba sheegaya marka macnaha oo muminiinta waxaa le la dagaalama gaalada casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu ilahay inuu mudan yahay gaalada baaskooda iyo quwadooda shookadooda inuu jabiyo ilahay doonahaya marka inay jiraan gaalo dhul joogi kartaa iyo muslimiin waa waxaan cidina diidi karin marka macnaha xadiiskii ninkii dilay sagaal iyo sagaashanka qof waxaa la yidhi ka tag qaryadan xun oo macnaha waxaa aadaa qaryadii wanaagsaneyd marka alhijratuna maadiyatun weya ilaa yowm alqiyaama min daar alkufr ila daar islam ama xataa daaru aa la kala dooran karaa meel haddii diinta ilahay aan ku caabudi karin waa la aadi karaa meel kaloo aad alle ku caabudi kartid subxaana tacaala mas'alada marka eh, laga hadlay hadday oo ahayd eh, alkhawaarij walmurji'a murji'adii waan ka hadlay khawaarijtana dalaalkooda waxaan kusoo koobi karnaa saddex arrimood sida anugu ka fahamsanay mid waxa weeye dalaalkoodu inay horta waciidiye ahaayeen oo iyaga iyo muctasilada alwaciidiya loo yaqaanaa inay lahaayeen waciidka sida wacdigu xaq u yahay waciidkuna xaq u yahay wa qof allaale qofkii naar maarata loo balqaado naar buu gelaya naar wixii galan kama baxayaan oo ay la doodeen dad saxaabaha xataa naafic bin azraq uu la murmay cabdullahi bnu cabaas radia allahu canhu oo usoo deliishaday aayat lmaaida oo cabdullahi bu wuxuu ku yidhi yaa acmal qalbi acmal basar bu yidhi ninka indhaha iyo qalbiga la ow bu yii maay aragtid aayadan bu yii wamahum bikhaarijiina min annaar markaaba ibn cabaas wuxuu yidhi waxaad akridaa aayadda ka horraysa bu yii ina aladiina kafaruu satama horey bu marka gaala laga hadlaayay lakin waa jiri karaa muslim ilahay intaa ka gooyo wixii uu kasbaday naarta laga saarahayo marka taa waxiidiyada khawaarijta iyo muctasilada waa lagu yaqaanaa waa waa arrin la yaqaan wey marka maana waa dalaalka khawaarijta ka mid ah. dalaalka labaadna wuxuu ahaa in maaragtay ay u arkeen dunuubtu inay ka mid tahay macnaha eh, qofka uu diinta uga baxayo oo acmaashu maadaama min aliimaan tahay ahlusunay ku waafaqsanayn halkaa alimaanu qawlun wa camalun waniya bay yihahdeen siday ahlusunna u yihahdeen u yihahdeen hase haatee waxay yihahdeen laa yaziidu walaa yanqus bayra mana ziyaada mana nustaanayo idaa dahaba bacdahu dahaba kulluhu bayra haddii qaar qaartoo qaarba kulligii waa wategaya marka ninkii kabiiro ku dhaco wuxuu noqonaya maadaama wax iimaana ka maqan yahay inuu noqonayo mid iimaanka ka tegay oo waa gaalaysiinayo sidaasay marka dad janno loogu bishaaray u gaalaysiiyeen oo dhiiggooda u banaysteen cali bin abdaal kagaa dilay dalaalka macnaha saddexaad oo lagu sheegana waxa weeye inay ahaayeen dad aan sunnada dilishan oo sunnada nabi maxamed sala allahu alay wasalam fahamkooda hadday arkaan wixii ka hor imaanaya waa tuurayaan marka macana waa tuuri jireen ba layihi maana marka baadidooda saddexaasa lagu koobaa marka macnaha oo istidlaalkoodii caqiidadooda ay rumeeyaan oo dembiga inuu diinta ka baxayo oo diinta looga baxayo rumeeyaan xadiis kastoo ka hor imaanaya waa beeninaya sidaa daraadeed shafaacadii o dhan ay diideen nebi maxamed baa afre shafeecahaya dad baa naar laga soo saaraya wixii o dhan waa beeniyeen waa diideen waxay yidhahdeen arrintaasi waxay ka hor imaanaysaa nusuus kale ka hor imaanaysa bay waa tureen mutawaatir iyo uma fiirinaya salafkii o dhan waxay ka aaminsan yihiin inay maaragtay irjaaga baabkiisa ay yihiin ayay ka aaminsan yihin marka wax walba waxaa fiican qofka haddii uu rabo inuu diin ku socdo xikmad baa wanaagsan wadcu shay fii mawdicihi ninka hadlaaya baab lislaam wa tawxiid ka hadlaaya iyo nin yani dunuubda ku gaalaysiinaya wax isku mid ma aha maarta isku mid ma aha shirkigii ma jiro haddii la leeyahay oo ma dhicinba ummaddu waa ka beri oo wax ilahay keyrka caabudaayo oo aan ognahay maba jiraanba kulluhum muwaxidiin xunafaa wey kulluhum ummaddan o dhan waxa weye kitabka ilahi waxaan ahayn ma raacan xataa qaar ba waxay ku doodeen waxay yihahdeen kitaabkay ogol yihiin kitaabka hadday ogol yihiin wixii kale markii loo kale ogol yihin xataa islaam ma aha rafdi waa inuu jiro wixii kale waa inaad diidan tahay maana an laa tacbuduu ila allah wacbud llaha maa lakum min ilahi kayruhu waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu nafyigaas waa inuu jiro oo wixii kale waa inay nacayaanba hadday wax kaleba aan loo keeni karin oo kitaab kale ogolayn oo wax kaloo qawaaniin bini aadan ogolayn kitaab ilaahay keliya ay ku aqbalayaan dadkaas way dadka marka muslimiinta ah oo ilaahay uu isu dhiibo wey laakiin nin haddii qur-aan lagu xukumana raalli ah haddii dawaaquud sharciga lagu xukumana raalli ah ma muslimiin midkaas macnaha waa mid maaragtay isagu wixii loo keenaba raacaya wey islaamka waxa weye waa in labadii la helo ogolaanshii iyo diidmadii midda macnaha oo kale iyadana ahayd alxukmu bigayri ma anzala allah iyadana dabari marku hadlayo aayaddaas tafsiirkeeda wuxuu soo qaadanaya afar afar qool meelahaaba soo qaadanay qofka marka inuu ikhlaasa ku fiiriya fiican oo sida ilaahay uu doonayo inuu fiiriyo shan inay tahayna waa laga yaabaa laakiin ma ahan inaan qofku meel isaga dhigo mid kamid a ah aqwaashaha masalan wuxuu soo qaatay wuxuu yidhi waa kufrigii yahuudi maadaama ay shareecada ilaahay bedeleen oo rajmigii xaqa ahaayoo kitaabkooda ku yaalay rajmigii ay bedeleen oo ka dhigeen qofki in la ceebeeyo oo la wasafeeyo o magaalada lagu soo wareejiyo ay ka dhigeen waxa weeye kitaabka ilahay bedeleen og yihiinna kitaabka inay ku taallo oo markii keena la yidhi gacanta ay saareen yahuudda macnaha sidaas ah kufrigoodiiba macnaha eh, isagoo aakhirka kaasuu rajaxay in aayaddu ay noocaas ka hadlayso waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun oo qofka bedelay taqyiir ku sameeyey shareecada ilahay qowl kalena wuxuu leeyahay oo macnaha uu soo qaadanayo aan rajaynayo alimaamu shacbi inuu ahaa waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun waa muslimiinta buu yidhi hadday ku xukumaan kitaabka ilahay waxaan ahayn waa kaafiriin haddii maaragtay macnaha dhaalimun eh, fasidina wuxuu yidhi waa yahuudiya nasaaradii hadalkaasna meesha waa ku yaallaa waxaa kaloo ku yaallaa inay qaar yidhaahdeen hadduu xukunka ilaahay diido jaxdan oo inkiraba diido